alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamed wcala aali muxamed w salama tasliima kaiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii xilyatu taalib alcilm ah, khaas ahaan waxaynu maraynay qodobka ku saabsan toddoba iyo afartan inta hore ayaynu kale akhrinay waxaanu sheegayaa intaas hore sheikhu haddaad masib gaadho waxaad ku gaadhay fadliga ilaahay ka sokowna waxaad ku gaadhay sababta cilmiga ayaad ku gaadhay cilmigaaga sababtiisa fabifadli illaahi uma bisababi cilmika balagta maa balagta min wilaayati fi tacliimi aw ilfutya aw ilqadaa'i wahaakada mar hadday caynkaa tahay cilmigii waa inaad siisaa qadarkiisa iyo sharaftiisa iyo dheeftiisaoo xagga camalka ah waa inaad siisaa oo bimacnaa cilmigii waa inaad markaa ilaalisaa kuna dhaqantaa aanad camalfalka cilmiga aad ku camalfalaysana waa inaad ku dadaashaa dee jaga iyo wax la mida ah haddii lagu dhiibana rabbi waa inaad kaga baqdaa waxay ka mid tahay ilaalinta cilmiga la ilaalinayo waad cadaaladda ku dadaashaa waad dembiga iska ilaalisaa oo dulmiga iska jirta iskana ilaali buu yidhi kuwa aan ilaahay weynaynayn weynayntu xaqa u lahaa dariiqooda inaad qaaddo iska ilaali dadka qaarkood wasiila laga yaabaa cilmiga inay ka dhigtaan markay mansib gaadhaanna wax alle waxay doonaan baa laga yaaba inay sameeyaan taasina waa aafa waa arrin khatara wey marka eh, cilmiga in lagu qumanaado oo lagu dhaqmo ayaa la rabaa oo aan markaa la noqon ciddii cilmiga marka waxa weeye dariiqo qaldan u adeegsatay ama culamaa culamaausuugii in laga mid noqdo waa la iska jiraa aladiina yajcaluuna asaasa xifda almansib kuwaasoo asaaska ka dhigaaya inay jagada ilaaliyaan fayatwowna alsinatahum can qowli xaq waxay ka duubayaan carabadooda inay xaqa ku dhawaaqaan wa yaxmiluhum xubu lwilaayati cala almujaara'a waxaanu ku xambaarayaa jacaylka madaxtinimada ay jecel yihiin waafiqitaanka ay ku waafaqaan cidda madaxda ah waxay doonayaan ama mujtamaca markaysa markaa iska waafaqaan wax kastoo qaldan iska raacaan mujaaraadka muwaafaqadii baa looga jeeda iyaga lala socdo oo yani wax alla waxay samaynayaan lala sameeyo waxay odhanayaan lala yidhaahdo taasaa laga tilmaamaya waxyaalaha baatilka markaa doonayaanna waxaan qiil helayn loo qiil raadiyo aan dalla kullu daalika waxa weeye waa waa ariiq sayi waa wadda xun waatii xadiiska ay ku soo aroortay qul ilxaqa walow kaana mura xaqa dheh walow haba ahaado mid markaa qadhaadhba ha noqde xaqa in la caddeeyo waa arrin markaa muhim wey cidda madaxdaana waa in loo noqdaa dee naasixiin loo noqdaayo wixii qaldan layaha waa qaldan yihiin waxa saxan layaha waa saxan yihiin saa sharcigu ma ogola ha samaynin lagu waaniyaa taqwada ilaahay iyo cabsida ilaahay falzam raximaka allahu almuxaafadata calaa qiimatika bixifdi diinik laazim allah ha ku naxariistee almuxaafadata ilaalinta aad ilaalinayso calaa qiimatika qiimahaaga iyo sharaftaada aad ku ilaalinayso bixifdi diinika diinkaaga inaad ilaaliso aad ku ilaalinayso wa cilmika iyo cilmigaaga inaad ilaaliso wa sharafi nafsik iyo naftaada sharafteeda inaad ilaaliso aad ku ilaalinayso bixikmatin wa diraayatin wa xusni siyaasa xaalaad xikmad ku dheehan tahay iyo aqoon iyo garasho ku dheehan tahay wa xusni siyaasatin iyo maamul fiican aad ku dheehan tahay saaad ku ilaalinaysa ixfad illaaha yaxfadka allah ilaali bimacnaa xuduuddiisa ilaali oo xuduuddiisa ha ka tallaabin waajibaadkiisa ilaali oo la kaalay xuduuddiisa ilaaliyo ha ku dhici ixfad illaha fi rakhaa'i yaxfadka fi shidda allah ilaali fi rakhaa'i nicmada iyo ladnaanta gudaheeda markaad ku sugan tahay ilaali yaxfadka wuxuu ku ilaalinayaa haddaad sidaa yeesho fi shiddati markaad dhibaatada ku sugan tahay tacaraf ila allahi fi rakhaa'i yacrifka fi shidda riwaayadu waxay ku soo aroortay ilaahay aqoonsoo garo markaad ku sugan tahay ladnaanta iyo barwaaqada iyo nicmada allah wuxuu ku garanayaa oo bimacnaa ku kuu kaalmaynayaa kuu gargaarayaa marka shiddada iyo dhibaatada ku suganta macrifadana waxaa loo jeeda macrifa khaasa ayaa laga tilmaamaya waa macrifo qofka taqwo ku xambaaraysa ayaa looga jeeda marka macrifa khaasa macrifa khaasa ayaa looga jeeda wuxuu yidhi wa in asbaxta caatila min qilaadat alwilaayati haddaad noqoto mid ka maran min qilaadati alwilaayati madaxtinimada yacni qoolkeeda yani in qoorta lagu sudo haddaad noqoto mid ka maran wa hada sabiiluka walow bacda xiin kaasina waddadaaduu noqonayaa walow markaa wakhti dabadeedba ha noqoto wakhtigu ha dheeraadabe falaa ba'sa dhibi kuma sugna fa innahu caslu maxmadatin laa caslu madammatin wamanqasa waayo in lagu casilaa oo jagadii lagaa qaadaa waa mid marka waxaa weeye ammaan ah waa mid wanaag ah laakiin mid dhaleecayn iyo nuqsaan ah bimacnaa nuqsaan iyo dhaleecayn kuu sababi mayso calaa kulli xaal markaad wilaayada hayso ama haddayba dhacdo inaad jaga haysa wuxuu leeyahay waa inaad markaa xaqeeda ka soo baxdaa oo rabbi kaga baqataa haddii waxa weeye lagaa qaadana dee dhibu kuguma sugnaa mar walba allah baad caabudaysa marka mar walba allah ka baqa laakiin jagada ilaalinaad ilaalinayso mukhaalafaa sharciya ha ugu dhicin yacni taasina waxyaalaha khatartaa bay ka tahay nafta waxa iskaga abuuran yacni waxa weeye jacayl ay maalka jeceshahay ay mansilkiiyo jagada jeceshahay shahawaad nafta ku abuuran wey marka inuu ruuxu iska ilaaliyo shahwadaasi inay shahwatu xubi riyaasa inay qaadato bay mahaali sababteeda ugu dhaco waynu aad iyo aad isaga jiraa aad iyo aad waynu isaga jiraan min alcajiibi أن bacda man xurima qasdan kabiira min altawfiiqi laa yakunu cindahu aliltizaam walinaabatu walrujuucu ila allahi ila bacda ataqaacud waxyaalaha la yaab kale waxaa ka mid ah ana bacda man qaar ka mida ah kuwii xurima laga manciyo loo diiday qasdan kabiiran qasdi weyn loo diiday oo min altawfiiqi waafajin ah laa yakuunu cindahu liltizaamu laazimitaanu agtiisa kuma sugnaanayo walinaabatu noqodu xagga allah u noqonayo warujuucu ila allah iyo xagga allah inuu u toobad keenayo u noqonayo ilaa bacda taqaacudi markuu shaqada marka waxawe ka fadhiista dabadeed mooyaane oo uu sinu taqaacud wakhtiga marka waxa uu noqonaayo mid waxaweeye marka howlgab ah oo da marka uu gaadho waddannada qaarkood marka shan iyo lixdan markuu ruuxu gaaro ayay waxay yidhahdaan waa mutaqaacid qaarna lixdan ayaa laga dhigaa markuu intaa gaadho waxa waa la yidhaahdaa shaqadii waa markaysaga laga daayaa laga cafiyaa eh, marka cid yacni markaa firfircoon oo xoog badan baa la doonayaa markaa inay shaqayso dadka qaarkood markaa hore sharcigii inay ku dhaqmaan oo toobad keenaan oo yacni waxaweye eh, camalka shareecada ay ku camalfalayaan ku dadaalaan ma samaynayaan marka uu mutaqaacid noqdo ayuunba laga yaabaa inuu markaa cibaadada xaggeedii uu u laabto hadduu gaadho wa hada wain kaana towbatuhu sharciya kaas haba ahaato towbaddiisu sharciyatan mid sharciyo aba ha noqotobe laakina diinahu wa diina alcajaa'isi sawa ha yeeshee diinkiisa iyo diinka habruhu waa siman yihiin bimacnaa nafcigiisu isagu qaasir ku yahay ee waxtarkiisa diiniga ahi id laa yatacaddaa nafcuh sababtuna waxay tahay waxtarkiisu cid kale u tallaabi maayo diin ahaan inuu cid kale ka anfaco dad kale uma tallaabayo uma gudbaayo wakhtigan dambena markaa naftiisubuu u toobad keenaya u cibaadaysanaya haddiiba la waafajiyo amaa waqtu wilaayatihi wakhtigii madaxtinimadiisa miyaa xaalalxaajati ilaa tacaddi nafcih wakhtigii loo baahnaa waxtarkiisu dadka inuu u tallaabo loo baahnaa fatajidhu min acdam innaasi fujuuran wa dararan waxaad ku ogaanaysaa min acdami annaasi dadka kuwa ugu weyn inuu ka mid yahay fujuuran xagga faasiqnimada wa dararan iyo xagga dhibaatada aw baarid alqalbi ama qalbigiisu miduu qabow yahay akhras allisaani carabkiisu afla' yahay can ilxaqi xaqa ka afla yahay oo xaq marnaba aan sheegin oo xaq aan u gargaarayn oo wax alla wuxuu doono samaynaya fa nacuudu billaahi min alkhidlaal allah baanu ka magan gallay yacni markaa hoojinta uu ina hoojiyo oo inoo gargaari waayo ina kaalmayn waayo allah baan ka magan galnay khidlaanku cida nasri u baahan in loo nusrayn waayo oo loo gargaari waayo ayaa waxaa la yidhaahdaa khidlaan wuxuu sheekhu tilmaamayaa raximah ullah dadka qaarkood markay hayaan wilaayada ama madaxnimo ay hayaan ama jago wax allo wuxuu doono ayuu samaynayaa siduu doonan u dhaqmaya hadday dulmi tahay hadday fisqi tahay hadday dhibaatayn tahay hadday tacadi tahay hadday kibir tahay yani waxa weeye wax allo wuxuu doonu samaynaya laakiin markuu gaboobay ee da' noqdo jagadiina ka tago una noqdo marka waxa weeye markaa mid gaboobay xaaladdaasaa laga yaabaa naftiisa inuu u toobad keeno oo cibaadaysto weliba waa ka fiican ee la waafajiyo kuwii noocaa sameeyey ka ugu fiicani waa ka markaa toobad keena kuwii waxaa ku kacay waxaa ka fiican dee waxaweye ka marka horeba wanaagsan waa ka fiican laakiin ciddii dhooqadaas iyo xumaantaa ku dhacday dee waa roon tahay marka dambe hadduu isdaba qabto waxaa ka daran mid wixii aan ka toobadkelinoo sidii ku dhintay isagoo wixii oo dhan xambaarsan kaa dhinta ee saa ku dhintay madaalimtii oo dhanna xambaarsan iyo fisqigii xumaantii oo dhan kaasaa sii daran markii hadduu toobad keenay man taaba taaba allaahu calayh attaa'ibu min adembi kaman laa demba lah ya ka dembi ka toobad keenaa wuxuu la mid yahay sidii midaan dembi lahayn lakiin sheikhu cibaaro adag buu ku isticmaalay ibnu cuthaymiinna waa sheegaya hadihi alfiqratu shadiidatun wa cibaaratun shadiida ya yani cibaaradani waxa way u adag tahay cibaaro markaa shadiida weeye marka khulaasadu wuxuu tilmaamaya calaa kulli xaal dadka qaarkood marka hore xumaantii iyagoo sidaas markaa ugu dhacay marka dambe haddana waxa weeye waxaa soo haraya shay aakhira cumurihim yacni waxa weeye towfiiq ilaahay markaasuu toobad keenaya wanaagsanaanaya marka inuu toobad keeno in lagu ammaano weeye laakiin xaaladda hore in markaa ruuxu iska sahashado oo is yidhaahdo waa toobad keeni doontaaye hadda waxaad doonta iska samee sax maaha waayo ma oga towbadda uu dibdhigaayo in la waafajin doono ma oga waana arrin qayb ah qofna waa inuu ku xisaabtamaa wakhtigu markaa joogo ma madaa faata waalmu'ammalu haybun walaka asaacatu alatii anta fiiha wixii tagay tage waxa soo socdaana waa hayb saacadda markaa aad joogtaa ku sugnaanta marka wakhtiga uu markaa joogo inuu ka faa'iidaysto ayaa fiican oo ku dadaalo ibnu cuthaymiin halkan uu yidhi waxa weeye sheikhu waa caslu maxmadatin la caslu madamma wuu kala qaadaya oo wuxuu leeyahay caslu maxmada waxay u noqonaysaa ruuxii e, wanaag la imanayey oo wilaayada markuu ku sugnaa marka hore wilaayadii u ehelka ahaa marlabaadkana xaqeedii gutay oo wadiifadii ilaaliyey aan wax tafriid iyo ka gaabina la imanin kaas haddii laga casilo waajibkii waa ku qumay haddii laga casilona nuqsaanu ma aha mar walbana marka waxaa weeye dee allah buu caabudayey sida qumman inuu ku dadaalo ayaanu ku dadaalayay ama jagaha hayamaayanu hayn kaas waa caslu maxmada laakiin kii waxa weeye isagu yacni tafriidka sameeyey ee mas-uuliyaddii ka gaabiyey ee dulmiga sameeyey ee xumaanta la yimi ee marka aan waxba u aaban yeelayn in la casilaa waxay u noqonaysaa waxa weeye dee markaa dee cuquuba waa nooc ciqaab ya waana marka waxa weye wilaayo jacayl baanu dee waxaan ku xambaare waxay noqonaysaa aad iyo aad inay markaa cidhidhi ugu noqonayso saas awadeed isaga waxa weeye markaa sharaf uma aha in la casilaa isaga sharaf u noqon mayso yani waxa weye cuquubo loo soo dedejiyey ayay nisbadiisa u noqonaysa qodobka siddeed iyo afartan almudaaraatu lalmudaahana yacni mudaaraadka in lagu dadaalo oo bimacnaa ruuxu marka waxa weeye xaalad walba waxa ku habboon waa inuu la yimaadaa macaamil wanaagsan dadka kula macaamilaa iyo dhaqan wanaagsan lalmudaahana mudaahana waa inaanu samayn oo shay diinkii ka mida waa inaanu ka tanaasulin si uu adduunye u ilaaliyo mudaaraadka iyo mudaahanada culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waxa weeye mudaaraadku waa in markaa diinka la ilaaliyo oo lagu ilaaliyo adduunyada xataa adduunyadaadii wax ka mida inaad bixiso si aad diinkaaga u dhowrto taas waxay noqonaysaa min qabiil mudaara'a mudaahanaduna waxay noqonaysaa cagsiga mudaahanadu waa in adduunyada la ilaaliyo oo diinkii lagu ilaalinayo calaa xisaabi diin wa xifdu dunya calaa xisaabi addiin ayaa waxay noqonaysaa mudaahanada wadduu low tudhinu fayudhinuun wuxuu sheekhu uhi raximah llah almudaahanatu khuluqun munxatun mudaahanadu waa akhlaaq iyo dabeecad hoosayso weeye ama almudaaraatu mudaaraadka miya falaa maha akhlaaq liidato hoosayso maahe waa akhlaaq iyo waa akhlaaq wanaagsan weeye akhlaaq wanaagsan weeye mudaaraadku laakiin laa takhliط baynahumaa ha yeeshe ha isku khaldin oo labada ha isdhex gelin fataxmilaka almudaahanatu ilaa xadaari annifaaqi mujaahara ay kugu xambaarto dabeedna mudaahanadu adduunyadaad ilaalinaysa ee markaa diinkii wax ka mida uga tanaasulaysaa ilaa xadaari nifaaqi munaafiqnimadii inaad marka waxa weeye yacni markaa aada u tagto eh, nifaaq iyo munaafiqnimo mujaaharatan si cadaana ama mujaaharatan xaal aad la jahrayso muujisanayso walmudaahanatu iyo alatii tamasu diinak mudaahanaduna waa tii diinkaaga taabanaysa mudaahanadu saynu sheegnay wax diinkii ka mida ayaa laga tanaasulaya oo laga tegayaa si adduunyada loo ilaaliyo wadduu low tudhinu fayudhinuun allah wuxuu ku yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay jecel yihiin gaaladu inaad u debecdo oo wax diinkii ka mida uga tagto yaga aawadood iyaguna waa soo debcayaan fahum yudhinuun fayudhinuun ay fahum yudhinuun marka tan noocaasi waxa weeye markaa mid bannaan ma aha waana inaan la samayn waa in diinkii lagu adkaadaa khud ilkitaaba biquwa waa in lagu dheganaadaa waa in lagu dadaalaa sharcigu markaa siduu yahay mudaaraadkii marka waxaa soo gelaya siduu sheikhu hadda ku fasiray wa ama almudaaraatu fa an yaczima biqalbihi cala linkaari calayh xagga qalbiga waa inuu go'aansado inuu ku inkiro wixii markaa sharciga khilaafsan wa yuriidu biha islaaxa alkhasmi haddana wuxuu uga jeedaa markuu ku inkirayo bes inuu ku inkiro un ma rabo wuxuu rabaa inuu u jiido sida wanaagoo islaaxiyu rabaa laakin bilxikmati watadaruji fi lumuur wuxuu ugu inkirayaa si xikmad iyo tadaruj ku jiro yani shayan fa shayan qadar qadar laakinahu yudaariihi mudaaraat buu samaynayaa oo fayata'allafu yata'allafu taaratan mar waa yani ta'liif buu ku samaynayaa walow haba keensato inuu wax siiye oo dee waxaa dhacda gaalada qaarkood waqtida qaar in wax la siiyo si waxaweeye markaa loo soo jiido ama cid waxa weeye markaysaga faasiqiina dhici karta in wax la siiyo si marka waxa weeye fisiqa iyo xumaanta ay samaynayaan looga samato saaro wa yu'ajilu alkalaama macahu taaratan ukhraa marna hadalka dib buu ugu dhigayaa yacni waxa weeye awqaadda waa u kala duduwaya waxaa dhici karta mar inay keensanayso dib intuu ugu dhigo mar dambe inuu marka arrinka kala hadlo oo ku inkiro wayashtaddu axyaanan mar waa ku adkaanayaa wayaliinu axyaanan marna waa u debcayaa wayantiqu axyaanan mar waa la hadlayaa wayaskutu axyaanan marna waa ka aamusaya waalmatluubu min taalib ilcilmi almudaara wahaakada tataxaqaqu almaslaxa calaa kulli xaal hataa waxa adduunyadii ka mida in la siiyo si markaa diinka loo ilaaliyo waxay soo gelaysaa mudaaraadkii soo gelaysa mudaaraadkii bay soo gelaysa in wakhtiyada qaarkood laga aamuso waa dhici kartaa shay munkara marka laysyaha mafsado ka badan baa ka imanaysa laakiin in lagu waafaqo markaa munkarkii lala samaynayo ama lagu hadlayaba munkarkii markaysaga in la sameeyo sax maaha waa kala duwanta ya yacni ma aha markaa munkarkii in lala waafaqayo oo lala qasanayo laakiin waxay noqonaysaa waxa weeye in munkarkii fii bacdi alaxyaan in maslaxadu keensanayso in laga aamuso taasina waa goorma waa marka mafsado ka badani ay ka dhalanayso marka calaa kulli xaal waa in markaa mudahanada la yska jiraa qul ilxaqa walow kaana murna xadiiska hadda layn sheegayna xadiis abi dar qodobka sagaal iyo afartan algharaamu bilkutub kutubta markaa in la jeclaado oo bimacnaa aad iyo aad jacayl kutubta la jecel yahay loogu dadaalo sharafuulcilmi macluumun licumuumi nafci cilmiga sharaftiisu waa mid la garanaayo waxaa markaa sharafta cilmiga lagu garanaya licumuumi nafcihi waxtarkiisu inuu caam yahay aawadeed wa shiddati alxaajati ilayh iyo baahida loo qabaa inay daran tahay daraaddeed ka xaajati albadani ila alanfaas waxaa baahida cilmiga loo qabaa ay u badan tahay ka xaajati albadani sida jirku ugu baahan yahay ilal anfaasi yacni neefsiga uu neefsanayo ugu baahan yahay jidhku kama maarmaayo neefsiga yacni waxa weeye qofku wakhti kasta waa u baahan yahay inuu neefsado haddii naqasku uu markaa ku yaro xidhmo in yarna dee naftu joogi maysa waa baxaysa wa duhuuru naqsi qofka nuqsaantiisu inay muuqataa waxay ku xidhan tahay biqadri naqsihi cilmigu intuu ka nuqsaamay intay la eg tahay oo nuqsaanta cilmigu ka nuqsaamay ayaa markaa waxa sharaftiisuna u nuqsaamaysa oo hoos ugu dhacaysa wa xusuulu ladati wasuruuri biqadri taxsiili wa xusuuli ladati macaansiga helitaanka la helayo iyo wasuruuri faraxa helitaanka la helayo oo imanayo oo joogayaana biqadri taxsiili qadarka laga xasiliyey cilmiga oo cilmiga laga helay ayuu la ekaanayaa farxadda iyo macaanka uu qofku haystaano intuu la egyahay bimacnaa qadar weyn oo cilmiya ah hadduu markaa qofku taxsiiliyo faraxiisa iyo macaansigiisuna waa weynaanaya walihaada ishtadda gharaamu tulaabi bitalab sidaas daraaddeed buu u darnaaday haraamu tulaabi ardaydu jacaylkay jecel yihiin bialabi doonista cilmiga ay doonayaan jecel yihiin iyo walqaraamu jacaylkay jecel yihiin bijamci alkutubi maca alintiqaa yacnii kutubta inay ururiyaan ay jecel yihiin maca alintiqaa'i in la kala doordooranayo lala qabo oo mid walba ha odhan kanuu kitaab ma tahay oo wax walba ah iska soo urursan ee kutubtu markaysaga siday u kala fiican tahay siday u kala nafci badan tahay yacni u raadso u doono waxaa jira kutubo markaysaa nafcigoodu daanay badnayn waxaa jira kutubo markaysaa markaa bidac iyo wax kale ku yaalliin ya waxaa jira kutubo markaysaa khuraafaad ku yaalliin waxaa jira kutubo yacni marka waxa laga nafci badan yahay oo laga yaabo markaysa marka waxaan dee yacni markaa khawaatir iyo wax la mida in iska yaalliin afkaar ku soo dhacday iyo wax la mida iska qorqoray marka intiqaaqu wuxuu noqonayaa siday u kala nafci badan yihiin ee u kala muhiimsan yihiin in loo kala xusho ilama suuragalaha kutub oo dhan inaad wada wada xasilisa ma awoodi kartid alaxsan falaxsan in lagu dadaalo walahum akhbaarun fii hada taduul waxaa u sugnaaday warar baa u sugnaaday arrinkaas gudihiisa dheeraanaya akhbaar badan ayaa laga sheegay siday marka waxaa culamada qaarkood kutubta u jeclaayeen wa fiihi muqayadaatun mawduucana waxaa ku sugan ashyaa laga qoray fii khabar ilkitaab khabarulkitaab risaalada la yidhaahdo ashyaa lagu qayday oo lagu qoray ayaa jirta waa kitaabu sheikhu uu waday markuu kitaabkan qorayy kitaabkan markuu qorayey kitaabu markaa qorayo wado gacanta ku hayoo kale weeye oo magaciisa u bixiyey khabarulkitaab yasara allaahu itmaamahu wa tabcah ilaahay ha sahlo ha fudaydiyo itmaamahu dhammaystirkiisa wa tabcahu iyo taabicitaankii saba ha sahliya kolay maana arag kitaabkaas ma aqaan ila taabiciin kale mana baarin wa calayhi marka saa lagu socdo fa axriz alusuula min alkutub waxaad xafidaa oo weelaysaa alusuula kutubta usuusha min alkutubi xaalay yani kutubta ka mid ahaadeen waaclam annahu laa yugnii minha kitaabun can kitaab waxaanad ogaataa inaanu kitaab kitaab kaa kaafinayn laba kitaab oo isku mawduuc ka warramaya haddaad tidhaahdo marka kanaan ku kaaftoomaya waxaa ka fiican inaad ka kalena markaysaa waxaana aad doonato waxaa laga yaaba masaa'ilkaas hore aanu u qorin inuu ka kale qoraa laga yaaba xagga shuraaxda kutubta waxaa laga yaabaa kitaab inuu leeyahay shuruux fara badan dee sharax ka mida shuruuxdii baa laga yaabaa tullaabta qaarkood inay markaa raadsadaan oo qaataan dee hadday awoodi karayaan shuruuxda kalena inay raadsadaan baa dhici kartae sharxigan baa ugu nafci badanoo isagaan ku kaaftoomaya waxaa ka fiican inaad shuruuxda kalena eegto ya waayo yuujadu fi lanhaari maa laa yuujadu fi lbixaar waa dhacdaa webiyada in laga helo waxaan badaha laga helin marka kitaabun laa yuqni can kitaab sharxun laa yuqni can sharx marka in shuruux badan oo kala duwan la eego way fiican tahay ولا taxshur maktabataka wa tushawish calaa fikrika bilkutub algusaa'iya wuxuu ha ku soo ururin maktabadaada hana ku tashwiishin fakerkaaga bilkutub algusaa'iya kutubta markaysagaa iska daadxoorta ah daadxoortoo kale ka dhigan yani daadxoortii wax markaa faa'ida le waxa iyagu ka xaq jiro wax la mida aanu jirin kutubtii ahaaday kutubta mubtadicada ahaaday fa innahaa summun naaqic waayo waa sun dila ah summun naaqic ay baaliqun qaatil waa sun marka waxa gaadhaysa cidda oo qofka gaadhaysa oo dilaysa waa sun dila sheekhu wuxuu inoo tilmaamayaa cilmiga sharaftiisa markuu inoo sheegay oo tilmaamay nafcigiisa ayaa marka waxawan caam ah waana mutacaddi nafcigiisa iyo dadka kale u tallaabaya waayo dadkiibu cibaadaadkoodii u saxayaa oo mucaamalaadkoodii u saxayaa oo cuquuddoodii u saxayaa nikaaxani waa asaxay nikaaxani ma asixin yani zawjadaadii way kaa furantay iyo maya waa markaysa marka waxaan yani kaama furmin ya yacni mucaamaladan ama caqdigani waa asaxayaa mise asixi maayo waxani waa xalaal waxani waa xaaraan yacni cibaadada saaya saasaa loo samey waxaasaa loo shartiya yacni arkaanteedu waa dadkiibaa wax loo saxayaa marka dadku way ku intifaacayaan waa sababta cilmigu uga fadli batay cibaadada fadlu lcaalimi cala alcaabidi ka fadli lqamari cala saa'iri alkawaakib fadlu lcaalimi cala alcaabidi ka fadlii cala adnaakum ya marka nafcigiisibaa tallaabayo dadka u gudbaya marka qofka fadligiisu waa nuqsaamaya haddii cilmigiisu nuqsaamo sharaftiisa iyo macaankiisa iyo faraxiisuna waa weynaanayaa markuu cilmiga wax badan ka taxsiiliyo liajli illaah ilahay dartiina u taxsiiliyo haddaanu ilahay dartii u taxsiilin dee xuju isaga ku yahay ya wuxuu ku mudanayaa ciqaab qasadka xun ayuu ciqaab ku mudanaya saas daraaddeed bay marka ardaydu waxay aad u jeclaadeen dalabka inay aad iyo aad u jeclaayeen cilmi doonka iyo raadinta iyo u sabirkay u sabrayaan iyo kutuba iibsiga inay kutubaha markaysaa ururiyaan oo raadiyaan oo aad u doonaan hataa akhbaaraha qaarkood la soo naqliyo salafkii qaarkood waxaa laga soo raray iyadoo majlisu taxdiis uu joogo ayaa qalankii iska taagay waxba u qori waaye axaadiistiina waa la yeedhinaya markaasuu dabeedno markaysa markaa yidhi ya markaa waxaan yani markaa eh, qalamun bidinaar miyuu yidhi yani dinaar yaa igu siinaya qalin lacag badan ba uh, markaa ahayd inay dinaar yidhi baan u malinaya dinaarkuna dee aad buu qaali u wuxuu u hurayaa waxay tahay waa waxa uu ku doonayaa ka weyn dinaarku dahab buu ka samaysnaa waa afar garaam iyo dhibic shan iyo labaatan taqdiirka ugu yar afar garaam iyo badhna waa lagu sheegay afar garaam iyo dhibic siddeetanna waa lagu sheegay diinaarka macnaheedu waxay tahay hadda halka garaam ee dahabka dhowr iyo konton dollar baa la siiya laba boqoloo dollar wax ka badan ayuu ihi qalin yaa igu siinaya waa himmadda uu qabo cilmiga uu isleeyahy mas'alada axaadiista aad qortid yaanu ku seegin kutubta ururinteeda waxay ku lahaayeen jacayl aad u badan oo dee wax walba ay u hor jireen dee waagii horena kutubtu ma badnayna waa yarayn ila madbacda ma jirin kutubta gacan baa lagu qori jiray kitaab gacan lagu qorayo oo shaksi far fiicani qorayo gacanta ku qorayo intee bay ku qaadanaysa haddii imika musnadulimaam axmed qof bikhadi yadihi uu ku qoraayo wakhti intee leeg buu ku qorayaa ila farta uu ku qorayana far la akhrin karo fiican buu doonayaa ma doonaayo markaysa markaa waxa inuu ya khad markaa waxa hadhow aan la akhrin karin inuu qoro soddon kun oo xadiis aw maa yuqaaribuha wakhti intee leeg buu ku qoraya dabcaadkii hore qadiimka wuxu aha lix mujallad oo waaweyn fartu isku dhadhowda ya dabcaadka dambe waaba la badiyo waa ka sii bateen tan muasasatu risaala iyadu waxaa weeye waxay yacni yeelatay dee tacliiq badan oo takhriijiya ku saabsan afartana la waaweyniyey marka shan iyo afartan mujallad baa laga dhigay iyo shan fihrasa laakiin markaan wax alla wax tacliiqa aynay lahayn ya eu saasuu loo sardinaya axaadiistoo loo qorayo baa lix mujallad oo waaweyn ay ahayd marka kutubaha dee waxay ahaayeen casiis waatay odhan jireen man alaba alxadiis aftaqar cilmulxadiis cidda raadisaa way faqiiraysaa hadduu xataa maal lahaa waa faqiiraya marka wax badan bay u huri jireen inay markaa ku bixiyaan ururinta kutubta marka kutubta waxaad ku dadaashaa kuwa usuushaa ku dadaala siday u kala nafci badan yihiinna u raadso kutubaha usuusha ana marka hore yacni markaa ururso iskana ilaali kutubta markaa aan nafciga lahayn ama kutubta markaysa markaan marka bidcada iyo abaadiishu ku jiraan ama nafcigeedu aad iyo aad u yaryahay yani kuwa iska ilaali haddii afkaara xunxun ku yaalliin iyo marka bidac iyo abaatil ay ka buuxaan dee ruuxu markaa naftiisa ugu intifaaci maayo kutubta marka bidcada mar buu ruux u baahan karaa oo hadduu doonaayo inuu shaksigu marka bidcadan dadka u caddeeyo ila wixii haddaanu arkin oo aanu akhriyin oo iyagii aanu raajicin kutubtoodii hadhow ma radin karo laakiin wakhtiguu sidaas samaynaya waa goorma fii awaa'il alab maaha waa marka waxa weeye marka waida shtada cuudu ya waa marka cilmigiisi dhismay oo manhajka saxan iyo ictiqaadka saxan iyo waxa qaldan uu kala sooci karo aqoontiisi markay fiicnaatay ee uu markaa dhismay dabadeed oo uu markaa joogo dadka inuu cilmigiisa ka anfaco inuu rabo xaaladda noocaasa wuxuu u eegi karaa isagoo aad u taxadiraaya allahna baryaaya xadarna ku sugan naftiisu aynay cajabinayn ya allah ka magangalaya sharkeeda ayuu diraasaynayaa si uu markaa butlaankeeda iyo baatilkeeda u caddeeyo inuu iscajabiyo maaha oo yidhaahdo dee aniga waxba iga qaadi maayaan ishbaad daciifa aniga i kedinaya maan aqoon badnahay hadduu iscajabiyo khatar buu ka sugan yahay waa inuu ka baqaa in waxan lumiyaan culammadii salafku waatay ka ilaashan jireen dhegahooda ay odhan alqalbu daciif qalbigu waa taag daran ya awaa'ilu dalab qofku markaysaga kutubaha marka ahludalaalka inuu taalacdo ama akhristaa ama dhegaystaa waxa weeye waa khatarteeda ladan waayo qofkan difaaciisu waa yaryahay maadaama difaaciisu yaryahay wax aan sax ahayn baa sax ula muuqan karaa daalacashada uu iska daalacanayo iska egeegayaana waxay u sababi kartaa inuu ku ta'asuro ina alquluuba bayna usbacayni min asaabici araxmaani yuqallibuha kayfa yashaa saas aawoodee wakhtigaas waa inu aad iyo aad isaga jiraa laakiin wakhtiga marka uu doonaayo cala kulli xaal inuu dadkii marka u caddeeyo bidcada iyo sunnada u bayaamiyo u waadixiyo u caddeeyo waxa laga yaabaa dadka ahlubidce la radinaayo dee wax qalada inuu ku radiyo oo deedna yidhaha maba qabno aduu kitaabkayga kutubta imaad akhrido dee may markuu yidhaahdo ma waxaanad ogeyn baad markaa nugu nagu naqdinaysa ya dee xujadiisu waa daciifaysa xujadiisu waa daciifaysa saas aawadeed cidda cilmigoodu dhismaa xaaladda caynkaasa eegista kutubta marka ahlulbidaca ay eegayaan waxay markaa u eegayaan si ay marka waxaweye dadkii uga digaan oo butlaankeeda u caddeeyaan oo bidcadiiyo sunnada u kala bayaamiyaan taasay u eegayaan laakiin inay ku intifaacaan oo iyagu wax ka faa'iidaystaan yani waxa wayan ugama jeedaan khayr ahlu sunna aynay ahayn oo hayaan aan ahlu sunnana laga helayn ma jiro ya laakiin hal arrin ogow waxaa farqi u dhexeeya kitaab marka horeba marka waxaan kitaab bidcah iyo kitaab kitaab sunno ahoo bidca ku dhex dhacday kitaabku marna wuxuu u guntan yahay oo bidcada inuu nusraynayo de kaasi khayrba ma imika shawaahid alxaq fi listihaasati bisayidi alkhalqi waa kitaab bidcaiyo shirki iyo dalaalo markaysaga loo guntay khayr ma leh ya imika aabaqaat alkubra lishcaraani waa saas si leh maa noocaasoo kale wey marka kutubaha qaarkood waa kitaab marka horeba u guntan suu bidca iyo dalaalo ugu nusreeyo ugu gargaaro oo u caddeeyo fuyuudaat rabbaaniya waxay ku magacaabeen waa noocaas manaaqibka kullu daalika waa kutub marka waxa aan bidca iyo dalaal u kudnan iyo baadi kutubaha qaarkoodna waa kitaab marka hore sunnada iyo xaqa markaysa markaa loo allifay oo loo guntay laakiin ashyaa akhtaa'ah oo ay ku dhacday ka fatxi ilbaari masalan ka fatxi ilbaari libni xajar iyo alminhaaj sharxu saxiixi muslim lilnawowi wuxuu ku magacaabay alminhaaj sharxu muslim sharaxa markaa nawowi ee muslimka waa kutub marka hore sunno loo guntay oo axaadiistii nabiga sala allahu alayh wasalam inay sharxaan oo bayaamiyaan baa loo guntay kitaab loo guntay ma aha bidca in loogu nusreeyo wuxuu u nusraynayaan xaqa waxay bayaaminayaan axaadiista nebiga waxay ahaayeen min ahli itibaac wixii xaqee u caddaada waa sheegayeen laakiin ashyaada qaarkood oo akhtaaya baa markaa kutubtii ku dhex dhacday akhdaadaasna wax marka waxa weeye ay aad ugu doodeen ma aha waa ashyaa fii carad alxadiis ay ku dhex sheegeen mujarad dikri laakiin ashyaa ay ku nuxnuxsadeen oo shubahaad u raadiyeen oo aad markaysa markaa yacni u radiyeen cidda khilaafsan oo aad ugu nuxnuxsadeen ma aha marka kutubaha waa laga faa'idaysanaya waa la taalacanaya laakiin akhtaada aan badnayne ku dhacday waxaa loo baahan yahay in lagu baraarugo yani waxa masaa'isha noocaasa ah. waa akhtaa ta'wiilka sifaatka qaarkood la awilaayo ama wax la mid a ah. wahaakada laakiin kitaabkii u guntan marka horeba bidca iyo dalaalo inuu nusraynaayo sidaa loo qoray oo loo raadinaayo isagu khayr male cidda daalacan kartaana waxay noqon kartaa cid marka aqoontiisu dhisantay oo doonaysa budlaankeeda inuu caddeeyo doonaysa iyo isagoo xadar ku sugan allah baryaaye markaa daalacanay qabla daalika maya qodobka konton qiwaamu maktabatik maktabadaada waxa markaa waxaweye toosinaya ee ay ku taagnaanaysaa baa halkanna lagugu sheegaya calayka bilkutubi almansuujati cala ariiqati alistidlaal waxaad laasimtaa calayka waxaa loo jeedaa ismu ficil amar ay ilzam waxaa ka dambeeya in ba loogu gudbiyo waa dhacdaa in mafcuulkoo nasbisan la daba dhigana waa dhacdaa calaykum anfusakum in ba loogu gudbiyona waa dhacdaa facalaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiina almahdiyiin korkiinay ahaatay odhan mayse facalaykum ay ilzamuu bisunnatii sunnadayda laazima calayka bilkutubi almansuuja waxaad laasimtaa kutubta markaysagaa loo tidcay bimacnaa loo qoray baa loo jeedaa calaa ariiqati alistidlaal waddada marka waxawa daliishadka loo qoray alistidlaal hamsada ku jirtaa labada hamsaba waxa weeya waa hamsatu waslin markaad akhrinayso waxaad u akhrinaysaa listidlaal laam hoos dhigan oo siinka lagu dhufanayo hadii la xidhiidhinayo saasaa loo akrinaya calaa ariiqati listidlaal calaa ariiqati alistidlaal odhan maysa laga bilaabayo ka warran haddii laga bilaabayo waxa bannaan inaad tidhaahdo alistidlaal iyo listidlaal waa laba weji wajaaza ya waxaa la mid ah aayadda qur'aanka bi'sa lismu alfusuuqu bacda aliimaan haddii imtixaana lagugu yidhaahdo haddaad ka bilaabayso bacda bi'sa mawdicda ibtidaa' maahee laakiin imtixaanan baa lagu yidhi maxaa loo akhrinaya alismu iyo lismu waa laba wejiyay sheegaan culammadu lismu waxay ku dhisan tahay marka la yidhahdo listidlaali marka la yidhaahdo hadii imtixaanan looga bilaabayo hamsatul wasliga hore waxaa loo keenay maxay in laamku reeban yahay laamkiina hadda ma reebane waa xarakaysan yahay oo caaridan buu u xarakoobay marka ictidaad bilcaarid iyo cadam lictidaad bilcaarid baa la kala yidhaahdaa marna xarakadii caaridka ee soo dariday baa la tirsanaya la xisaabsanaya marna waxba laga soo qaadi maayo waxaa loodhanaya laamku asaalatan waa reebnaa marka waxaa weeye xarakadan caaridkaana laa yuctadu biha waalaslu an laa yuctada bilcaarid asalkuna waa in caaridka la tirsan marka xarakadan hoos dhiga ahi xarakadan ku dhacday waa caarid markaa sidaas aawadee alistidlaali baa la odhanaya iyo listidlaali marka kalena war xarakadii hadda laamkii ma reebnee waa xarakaysan yahay sidaas aawadee xaajo looma qabo hamsadii hore ee wasliga calayka bilkutubi almansuujati calaa ariiqati alistidlaal waxaad laasimtaa kutubta loo qoray waddada markaa daliishadka lagu qoray iyo watafaquhi iyo marka waxa weeye barashada iyo fiqhiga la fahmaayo calaa cilal ilaxkaam axkaamta cillooyinkooda la fahmayo xukunka cilladiisu waa maxay maxaa sidaa loo yidhi iyo walgawsi cala asraari ilmasaa'il iyo in marka waxa weeye la quuso oo bimacnaa hoos loo galo cala asraari ilmasaa'il masaa'ishu siraha ay leedahay maxaa maslo walba markaa isaa u noqota sirta ku jirtaa maxay tahay yani maqaasidiisu waa maxay maqsuudka looga jeedaa iyo cillada ay ku dhisanta wa min ajalliha kutubta sidaas u qoran kuwa ugu waaweyn waxaa ka mida kutubta mutaakhiriinta marka laga eegayo kutubu shaykhayni labada shiikh kutubtoodii shaykh alislaam ibnu taymiyata raximah ullah wa tilmiidihi ibn lqayim aljawsiya iyo ardaygiisa ibnu qayim aljawsiya ahaaday raximah ullah yacni kutubaha labadaa sheekh qoreen waa nafci badan yihiin oo kutubta muta'akhiriinta kuwa ugu nafciga badan bay ka mid yihiin kutubahoodu min xaysu alcumuum iyagoo kutubahoodu sii kale nafci badan yihiin haddana kutubahooda oo dhan yacni markaa badiba aad baa loo raadsadaa waxaanay ku dhisan tahay masaa'isha ay sheegayaan inay daliiladeeda iyo asbaabteeda ama cilalkeeda ay raaciyaan qawaacid badan oo naaficana ku sheegaan wa cala jaddati fii dalika min qabl wa min bacdi kutubun waddada marka waxaa weeye eh, yacni qumman arjaadda waxa weye waddada toosan baa la yidhaha dee aan kurtimo iyo waxba lahayn qumman man saraka aljadada amina alcisaar waddada markaysaga markaa bannaan ee toosan qofka markaysaga maraa turunturada waa ka badbaadaya waddadaas saxan ee toosan eh, waxaa ku sugan oo in dariiqada istidlaalka kutubtii loo qoray cilalka axkaamta la baraarujinaayo oo in loo fahmo la doonaayo cillooyinka xukuumadu leeyihiin asraarta shareecada in la garto la rabo oo taa la caddaynaayo fii dalika min qablu wa min bacdi kutubun iyaga hortood iyo iyaga dabadoodba kutub noocaa ku saabsan baa jirta oo maaha iyagu inay bilaabeen dee culammadii ka horraysay kutubo badan bay qoreen oo noocaasoo kale ah. kutubtii salafka in badan baa noocaasa oo waxa weeye markaa istidlaalka ay ku dadaalayeen inkastay marka waxawa qaar badani mukhtasaraad ay yihiin ay kooban yihiin haddana kutubaha marka waxawa salafku dee waa ku badnaayeen noocaas dariiqada istidlaalkay ahaayeen kutubo marka badan oo markaa hortood la qoray oo noocaasaa jiray kutubo badan oo dabood la qoray oo iyaguna saasina waa jireen marka cidda uu sheegi doono ee tixi doona ma aha inay ku kooban yihiin ee waa mujarad miaal ya qaacidadu ku siiyeye tusaalayaal buu kuu sheegay qaacidadana waxaa soo gudagelayaa kitaab kastoo noocaas ah ayaa soo gelaya oo culammadii marka ahlu ay qoreen kow alxaafid ibnu cabdilbari almutawafaa sanata alaain wa bacda arbaci mia hijiriya waxaa ka mid ahaa kutubaha marka uu qoray kutubaha noocaas oo kale ah kutubta uu qoray xaafid ibnu cabdilbar uu qoray oo dhintay afar boqol iyo saddex iyo lixdankii hijiriga raximahu llah wa ajallu kutubihi tamhiidu kutubtiisana waxaa ugu weyn kitaabka laha atamhiid altamhiid walistidkaar labadaasaa ugu weyn labadaba wuxuu ku sharxay muwaaa imaam maalik buu ku sharxay ibnu xasmi baa la weydiiyey isku wakhti bay ahaayeenoo mashaayikhdiisana waa ka mid ahaa ibnu cabdilbar'e eh. waxaa markaa eh, uu sheegayey kutubta axaadiista lagu sharxay inay su'aal ahayd iyo inuu sidiisa u sheegay hadda ma hubeen wuxuu uhi kutubta axaadiista laga qoray sharaxooda kutubtuu qoray saaxibunaa ibnu cabdilbar wax la midii ma jiraan wuxuu sheegayaa altamhiid walistidkaar ya qarnigii shanaad bay joogaan shuruuxdii dee culammadii ka dambaysay ay qortay dee isagu kama warhayo wuxuu ka hadlayaa un dee wixii ilaa wakhtigiisa la soo gaadho labada kitaab labadaba muwatanuu ku sharxaya altamhiid iyo alistidkaar labadubana waa matbuuc laakiin tamhiidka wuxuu u dhigay qaab uu markaa waxa weeye mashaaikhdii uu ku socdo oo yacni sida markaa ruux uga helaa masaa'isha ay yaro adagta inkastoo mucaasiriinta qaarkood ay tartiibiyeen oo yacni abwaabtii fiqiga ay u tartiibiyeen bacdu almucaasiriin labadana waxa weeye markaa midna eh, isnaadku aad ugu sii dadaalaya waa tamhiidka laakiin fiqigiina waa sharxaya midna fiqiga ayuu miisaanka saaraya saa ayna ahayd baan filaya kollay mutaalaca istidkaarka waase matbuuc magaaladan waa yaallaa eh, laba alxaafid ibnu qudaama almuwafaq ibnu qudaama isaguna dhintay lix boqol iyo labaatankii hijriga raximah waa ra'su kutubihi lmuqni kutubtiisana waxa ugu weyn kitaabka muqniga ugu weyn muqnigu waa kitaab fiqi ah oo calaa madhab alxanaabila ah waana kitaab sharx ah oo matni fiqiyu sharxayaa waa matniga lahaa matnu khiraqi dalaabo badani maba ogsoonaba kitaabkan inuu yahay matni fiqiya inuu sharxayo sheikh kale qoray waxay moodayaan inuu taaliif markaa mustaqilo isagu sheikhu allifay inuu lakiin waa sharxu kitaab matniga khiraqigu wuxuu ahaa matni kooban oo sheekhii khiraqi qoray oo fiqi ah cala madhab alxanaabila ah culammada xanaabiladuna ay in badanoo ka mid qaybi jireen shuruux fara badanna leo laga daba dhacay shuruuxdiisa sharxa ugu muhiimsan baa wuxuu yahay almughni lilmuwafaq ibni qudaama waalmughni kasmihi mughnin muqniga sida magaciisu muqni u yahay buu markaa muqni u yahay waa mid wax kaafinaya kumana koobin inuu madhabka xanaabiladu keliya sheegee cidda waafaqday iyo cidda khilaaftayba badiba waa sheegaa markaasuu odhanayaa ibnu qudaama waxaa kaloo sidaa yidhi shaafici iyo cidda iyo ciddaas waxaa khilaaftay ciddaas iyagu sidaa ay saasay yidhaahdeen markaasuu odhanaya walanaa waxaa noo sugnaatay anu deliishanaynaa kayto kayto waxay waxay waxa marka wuxuu sheegayaa khilaafkii masalada ku sugnayd bayn almadaahib alkhilaaf alcaali alkhilaaf alcaali waa khilaaf bayn almadaahib wuxuu sheegayaa daliishadka markaysaga qolaba waxay deliishatay ayuu sheegaya marka waxay isku wakti ahaayeen ibnu qudaama iyo raafici baa isku wakti ahaa shaaficiyada mutaakhiriintu hadday shaykhayn yidhaahdaan waxay u jeedaan raafici iyo nawowi marka raafici iyo ibnu qudaama isku wakhtay ahaayeen saddex sanuu ka dhimasho dembeeyey raafici ibnu qudaama ka dhimasho dembeeyey oo lix boqol iyo saddexiyo labaatanka hijiriga ayuu dhintay halka ibnu qudaama ka dhintay lix boqol iyo labaatanki ibnu cusaymiin wuxuu odhanayaa xaafid cid ibnu qudaame ku sheegtay culammada ma arag buuli ma maqal cid ku sifaysa inuu xaafid yahay wax ah, si caana inuu markaa yahay o aan shaki ku sugnayn inuu faqiih yahay min akbar ilfuqahaa kutubo badanoo fiqi aanu de qoray kafannaasa bilkaafi wa aqnaca taaliban bimuqnici fiqhin can kitaabi mutawali wa agnaa bimuqni lfiqhi man kaana baaxisan wa cumdathu man yactamidha yuxasili sarsari inuu ahaa baan filayaa madaadkii shaacirka ahaa baa ibnu qudaame ammaanay wuxuu idhi dadka wuxuu ku kaafiyey buuhi kitaabkiisa kaafiga waa kitaab fiqi ah wa aqnaca taaliban bimuqnici fiqhin marka alkaafi iyo almuqnic iyo muqni iyo cumdo ose afar kitaab afartii kitaab ee fiqiga ahayd buu wuxuu ku sheegay yani nadmi uu ku sheegay ciisadiin ibnu cabdisalaam wuxuu yidhi lam tatib li alfutya xataa wajadtu kitaabayn inaan fatwoodo niyaddaydu kuma samaan oo iima wanaagsanaan ilaa aan laba kitaab helay waxaa odhanaya ciisadiin bnu cabdisalaam oo qarnigii toddobaad ee hijriga noolaa oo ka mid ahaa min kibaari culamaa'i shaaficiya fii waqti ya labadaa kitaab waxaa weeyaan buu yidhi almughni libni qudaama iyo almuxalla libni xasmin labada midna shaaficiya ma qorin waa muqniga ibnu qudaama iyo muxallaha ibnu xasmi labadaa markaan helay ayaa fatwadu ii wanaagsanaatay oo niyaddayda ay markaa ku noqotay naftaydii mid markaa kusan saddex alimaamu alxaafidu annawowiyu almutawafaa sanata sittin wa sabciina wa sitti mia hijriya raximah ullah alxaafidu annawowi ama alimaamu annawowi abu zakariya yaxya bnu sharaf annawowi oo dhintay lix boqol iyo lix iyo toddobaatanka hijiriga isagana kutubtiisu waxa weye waa kutub naafica aad iyo aad u muhima ah. barakana ilahay kutubtiisa geliyey oo aad baa looga daba dhacay firqa dhammaantood kutubtiisa waa akhristaan albaraka min allah afar alxaafid adahabiyu waxaa ka mid a ah alxaafid adahabi baa ka mid a ah. almutawafa sanata amaanin wa bacda sabci mia raximah llah oo toddoba boqol iyo siddeed iyo afartankii hijriga ayuu dhintay waxaad garan kartaa yani waxa weeyaan dahabi sida culammadii ka dambaysay uga daba dhacdaad ka garan kartaa yani nafcigiis ya oo kutubihiisa ay u noqdeen mid aad iyo aad markaa loogu dadaalo mansiladiisa uu xadiiska ka joogo iyo rijaasha iyo asaaniiddana waxaad ka garan kartaa xaafid ibnu xajar inuu yidhi biyaha zamsamka waxaan u cabbay si aan martabadda cilmulxadiis uu ka joogay alimaamu dahabi si aan u gaaro ayaan biyaha zamsamka u cabbo oo ilahay u beriyey mansilada uu markaa dahabi ka joogo cilmulxadiiska iyo cilmulisnaadka cilmurijaalka inaan martabaddaa gaadhaan biyaha zamsamka u cabbay oo ilaahay aan ka baryay inuu i gaadhsiiyo waqti aan soo xajiyey kadib waa noqday muddo dooraan maqnaa cilmiga xadiiskana aad baan uga daba dhacay naftayda anigoo wax badan ka dareemaya in markaa dee wax badan aan xasiliyey baan waa dambe haddana soo xajiibay markaa dambena waxaan biyaha zamzamka u cabay ilaahayna u baryey martaba ka sarraysa inaan gaadho ya waxay ku tusinaysaa maqaamka dee dahabi lahaa xataa mukhaalifiintii khilaafsanayd baa ka maarmi weydey ya markaasaa taqyadiin asubki isagoo aada iyo aada u necab ibnu taymiya iyo ciddii markaysagaa ictiqaad ahaan ka agdhow oo aad iyo aada u necbaa ayuu haddana inankiisii taajidiin asubki wuxuu u oggolaaday inuu dahabi u tago oo uu wax ka barto ayuu u oggolaaday isagoo tacasubka la garanaayo taqyadiin asubki cafa allaahu cana wa waxaan kaloo baraarujinayaa kutub ictiqaadu leeyahay dahabi oo kutubta cilmulxadiiskao keliya maaha iyo tawaariikhda iyo siyarade iyo rijaashe wuxuu leeyahay kutub yani markaysa ictiqaadana waa leeyihi labaatan kitaab in ku dhowow ictiqaada ou alifay baa jira dhowr iyo toban weyn oo kitaab haddaynay labaatanba gaadhayn bidabdi oo ka mid yahay culuwigu oo ka mid yahay kitaabulcarshigu oo ka mid yahay sifatulyadku yacni kutubo badan buu alifay oo ictiqaadah marka in laga faa'iidaysto aad bay muhim u tahay kutubtiisa ictiqaadka aad loo taalacdo shan alxaafid ibnu kasiir alxaafid ibnu kasiir almutawafaa sanata arbaciin wa bacda sabci mia hijiriya raximah llah ismaaciil ibnu cumar ibnu kasiir waxaa la oofsado u dhintay sannaddii toddoba boqol iyo afariyo toddobaatankii hijiriga kutubhiisuna nafci badan yihiin hadday tahay tafsiirkiisa hadday tahay markaa eh, albidaaya wanihaaya hadday tahay waxa weeye eh, kitaabka uu ku takhriijinaayo axaadiista tambiihu daliishaday ee labada mujallad ah hadday tahay waxa anihaaya fi fitan iyo kutubaha la midkay u qoray waa kutub naafica waxaanu ka mid ahaa ardaydii ibnu taymiya ayuu ka mid ahaa isaga iyo dahabiga lix alxaafid ibnu rajab ibnu rajab baa ka mida almutawafaa sanata hamsin wa tisciin bacda sabci mia hijiriya raximahu llah ibnu rajab wuxuu wax ka qaatay ardaydii ibnu taymiya wax ka qaatay hadda ma xasuusni isaga toos inuu wax uga qaatay laakiin ardayda ibnu taymiya waa ka faa'idaystay waxbuu ka qaatay ibnu taymiyana kutubtiisa de kolley waa ka faa'idaystay kutubihiisu waa nafci badan yihiin waxaanu aad ugu dadaalaa aahaarta salafka ayuu aad ugu dadaalaa kutubihiisa waxaa ka mid a ah kitaabka jaamic alculuum walxikam ou ku sharxaayo arbaciinka alarbacuuna anawawiya iyo siddeed xadiisa uu ku daray alarbacuuna anawawiya waa laba iyo afartan xadiis sideed xadiisoo kale oo markaa waxaa weeye iyaguna ah axaadiis jawaamic ah ayuu u idaafeeyey oo abwaab kale ku saabsan abwaabtii axaadiistaas ku saabsanayd aan ahayn konton bay isku noqotay kontonka bidoodna sharxay wuxuu ku sharxay jaamic alculuum walxikam wuxuu dhex dhigay fawaa'id laa yastaghnii canha taalibu cilmin faa'idu ruux taalibu cilmi aanu ka maarmayn ayuu dhex dhigay adduu naafic yirtakaas saas aawadee la taalacdaa laga faa'iidaystaa sharxiisana wuxuu ku dhisnaa itibaac iyo aasaartii selafka iyo nuquulaad nin sheekha ayaa wuxuu igu yidhi sacuudiga isagoo jooga ayaa wuxuu yidhi markaa waxaa aan la kulmay wadaad suufiya oo markaas soo xajiyey markaasuu bal kitaab aan xoogaa yaro taalacdo bal sii xoogaa idhiib kitaab aan taalacdo jaamic culum walxikam baan u dhiibay buui kitaabkana hore umu arag ninkana nin sida kale markaysaa dee aqoontiisu u fiicantahy buu aha buui kitaabkii uu la yaabay buui horta saddex maalmooduu ku dhameeyey buui alaasata ayaam saddex maalmood kusoo dhameeyey kadibna kitaabkii wuu la dhacay wuxu war ninkan man aqoon buui waxaan ku sigtay buui inaan xanaabilo kaga murmo wadaadkii suufiga odhanaya xanaabilo inaan kaga murmo ninkan wuxuu leeyahay qaala shaaficiyu qaala shaaficiyu intuu shaafici wax ka soo naqlinayaa way badantay buuhi aad bay u badantay kaanahu inuu shaafici yahay ya waxay noqotay kitaabkiinu aad iyo aad ula dhacay aadna wadaadkii waa siiyey kitaabkiinu waxay noqotay markii dambe kutubtii wadaadkaa inuu raadsado kutubtiisa waxaa kaloo ku jira rasaa'il fara badan ou axaadiis ku sharxaya oo majmuucu rasaa'ili ibni rajab oo laba mujallad lagu daabacay rasaa'il fara badan oo mid walba oo xadiis ku sharxayo baa ku jira harxyadiisuna waa ajaaib harxyadiisu waa cajaa'ib sharaxa bukhaari waa isku dayey waa bilaabay isagaa u bixiyey fatxulbaari bisharxi saxiixi albukhaari ha yeeshee ma dhammaystirin ilaa kitaab aljanaa'is markuu maraayey baa geeridu ka soo gaadhay intii uu sharxay qicadii uu sharxay ayaa toban mujalladoo yaryar lagu baabacay aan mujallaadka waaweyn ahayn iska dhexdhexaadka ah asaartii salafku ku sharxayaa markuu sharxayo mutaakhiriin iyo aqwaashoodii ku leexan salafkii buu raadsanayaa aasaartoodii soo naqlinaya masalada uu sheegaayo salafku waxay isugu khilaafeen buu ka warramaya masala fiqihi hadduu soo maro yani waxa weyaan intaasoo qowl baa ku sugan oo salafkii kan saa yidhi taabiciinta hebel iyo hebel iyo hebel baa yidhi saxaabada ciddaa ciddaasaa tidhi aasaartii salafka aad u badan raqaa'iqduna waa ku badantay kutubtiisa iyo mawaaciddu aad bay ugu badantay waa kutub naafica qawaacid waa leeyahay lakin waa calaa madhab alxanaabila qawaacid ibnu rajab wuxuu dhintay toddoba boqol iyo shan iyo sagaashanka hijiriga toddoba alxaafid ibnu xajar ibnu xajar alcasqalaani almutawafa sanata inain wa bacda amaani mia hijiriyi raximah wuxuu dhintay siddeed boqol iyo labiyo kontonkii hijiriga ayuu dhintay kutubta ibnu xajar waa la garanayaa waana min almuksiriina fi tasniif ragga kutubaha badan buu ka mid yahay laba boqoloo kitaab wax ku dhow buu markiisa alifay ya laakiin kutubaha aadka u sii nafciga badan waxaa ka mida ah fatxulbaari fatxulbaari ilaa qaarkood ay ku magacaabeen casrigan qaamuusu sunna sunnada qaamuuskeeda ay ku magacaabeen shawkani baa lagu yihi wakhtigiisii maad bukhaari sharaxdii markaasuu laa hijrata bacda alfatxi wuxuu ikhtibaasay xadiidkii laa hijrata bacda alfatxi wuxuu u jeedaa fatxu baari dabadii bukhaari sharax uma baahna marka kitaabkaasi waa muhimun jiddan maaha bukhaarigoo kale kutubta sunnadaee kale ayaa markaysa markaa waxaan yani wax badan yani sharxiisa laga raadsanaya halkan waayo axaadiista bukhaari ku timi dee kutubaha kale markay ku timi ba halkan sharxeed waa ku bale riwaayaad meelo kale ku soo arooruu keenayaa bale masaa'isha qaarkood markuu ka hadlayo markiisa markaa ka mas'al uga hadlayo istidlaalaadka fuqahada qaarkood ay deliishadeen xadiis kale ku sugnayn bukhaarigaba yacni ayuu keenayaa waxay culamada kale kaga jawaabeen buu keenayaa yani waxa ariiqadiisu waa ariiqo yani markaa niqaash ah oo malakatulfiqhi qofka markiisa markaa yani u kobcinaysa ya waxaasay deliishadeen waxaa loogu jawaabay sidaas waxaa laga yidhi sidan taas waxay ka mid tahay waxyaalaha barbaarinaya malakatan fiqhi waxyaalaha barbaarinaya ayay markaa ka mid tahay kutubihiisa dhowr kitaaboo ka mida ah ayuu wuxuu yidhi kutubtayda waxaan ka raalli ahay ilaa toddoba kitaab buu taxay toddobada kitaabee uu sheegay waxaa ka mid ahaa fatxulbaariga waxaa ka mid ahaa nukhbatulfikerka waxaa ka mid ahaa eh, tahdiibu tahdiibka toddoba kitaab buu eh, sheegay oo saas ah kuwaas ka mid yihiin laakiin waxaa kale buu yidhi yacni waxa weeye waa waa kasiirat alcadad qaliilat alcudad inuu saa ka cabirayaan filaya yaa musannafaadkayga toddobadaa kitaab baan ka raalli ahay buui taasina waxay kutusaysaa qiimaha kutubta wuu sidaa ka yidhi siday u weyneeyd ayay taasna ku tilmaamaysa siddeed alxaafid ashawkaaniyu almutawafaa sanata khamsiin wa mi'atayn bacda alfin hijriya raximah qaadina waa oo qaadi shukaanina waa la yidhaahdaa faqiihna waa ahaa xaafidna inuu ahaa waa jirtaa wuxuu dhintay kun iyo laba boqol iyo kontonkii hijriga ayuu dhintay raximahullah waxaanu ahaa min almuksiriina fi tasniif raggi isaguna kutubta badnaa ee kutubta faraha badan le qoray buu ka mid ahaa mar loo tarjameeyey waxaa la sheegay kutubaha u alifay inay yihiin laba boqol iyo siddeed iyo toddobaatan kitaab oo dee intee mujaladaada ah? tafsiirki waa mujaladaad nayl awtaarki waa mujaladaad sayru jaraadki waa mujaladaad fatxu rabbaanigu waa mujaladaad yacni intee baa markaysaa kitaab baa mid waliba mujaladaad yahay ya waagaa wadaadka u tarjameeyey waxauu yidhi kutubta waalifay waa laba boqol iyo siddeed iyo toddobaatan kitaab wax allo waxa taabacan haddii laisku dara buuli ya wakhti wax allo waxa markaa taabacani ee kutubtiisa ka midi waa siddeed iyo kitaab laba boqol iyo afartan kitaab kala jar marka waxa laba boqol iyo siddeed iyo toddobaatan laba boqol iyo afartan baa laba boqol iyo afartan kitaab oo kutubtiisa kamid midi weli nuurka ma arag buu oo wada makhduud iyagoo dee farguri ku qoran bay maktabadaha iska dhex jiifaan marka kutubtiisuna waxaa ku dhisnay ariiqada istidlaalka ay ku dhisnay asalkiisa wuxuu ahaa zaydi buu ahaa laakiin markii dambe waa ka taxaruray sunnada iyo kutubtiiba aad u akhristay wuxuu ahaa min ahli itibaac buu ahaa inuu sunnada u gargaaro u nusreeyaanu doonayo sagaal alimaamu maxamed bn cabdilwahaab almutawafa sanata sittin wa miatayn bacda alfin waxaa ka mid a ah kutubaha markaa yani in la raadsado ay tahay kutubta uu qoray maxamed ibn cabdilwahaab oo dhintay kun laba boqol iyo lixdii hijiriga raximahullah isaguna kutub badan buu qoray oo ictiqaadka u badan waa garanaysaa toban kutubu culamaai dacwa kutubta marka ay qoreen culamaai dacwati najdiya wa min ajmaciha addurar asaniya kuwa ugu kulminta badanna waxaa ka mid ah addurar asaniya ka mida buui kutubahoodu sida badan ictiqaadka ay aad wax uga qoreen waa kutub naafica koob iyo toban alcalaamatu asancaaniy almutawafa sanata sanata isnatayn wa amaaniin wa miatin bacda alfin hijiriya raximah llah laa siyama kitaabuhu naafic subul asalaam waxaan isagu wax la mida ah aanu jirin oo isagu kasii xag jira kitaabkiisa naafica ee subulusalaam la yidhaahdo waa kasii xag jira kutubtiisa kalena waxa weye itibaacaasay ku dhisantay sida shawkaani baanu ahaa waa dhici kartaa bacd alahtaa oo ku hadhay inay jiraan laakiin waxa weeye waxay ku dadaalayeen shawkaani iyo sancaaniba sunnada ay ku dadaalayeen tashayuc iyo khuraafaadka ay qabeen iyo abaadiishoodii waa ka weecdeen laakiin waa dhici kartaa fii bacdi alkutub in zalla markaysaa markaa ku yara harhadhay ay marka ku dhacdo waayahay laba iyo toban alcalaamatu sidiiq xasan khan alqinawji almutawafaa sanata sabcatin wa alaai mia bacda alfin kun saddex boqol iyo toddobadii ayuu dhintay hijiriya raximah ullah eh, kutuba naaficuu leeyahay oo tafsiir qur'aan ka mid yahay addiin alkhaalis ka mid yahay eh, saddexiyo toban alcalaamatu maxamed alamiin alcalaamatu maxamed alamiin alshinqiidiyu almutawafaa sanata alaaati wa tisciina bacda alaai mia wa alfin hijiriya raximah ullah laa siyama kitaabuhu adwaa lbayaan Eh, kutubaha markaa shanqiidi iyaguna waa kutub naafica waxaa kasii xag jira kitaabkiisa adwaaulbayaan layaha tafsiir qur'aanka inkastoo aanu dhammaystirin oo waxa weye ilaa suurat alxashri wixii ka sarreeya ayuu sharxay inkastoo aayaadka aanu wada fasirayn ee aayaadka marka yani ahayd ama aayaadka axkaam ku tacalluqda ama fawaa'id gaari ku saabsan yihiin ama ikhtilaafaad fiqiga ku saabsan tahay oo fiqhi oo kale ku saabsan ama masaa'il markaysa marka carabiya oo kale ama masaa'il usuula laakiin waxa weeyaan ma wada fasirin qur'aanko dhan qur'aankao dhan ma wada fasir calaa kulli xaal waxa weeye intan uu sheegay waa cala sabiil misaal ee xasri maaha waa miaal waa cala sabiil misaal laa cala sabiil xasr marka kutubaha adigu calaa kulli xaal ahlucilmiga qoreen ariiqada istidlaalka ku dhisan in aad loo akhristo weeye oo loo taalacdo wa kadalika kutubta marka culamada casriga ay qoreen hadday tahay ibnu baaz hadday tahay ibnu cuthaymiin hadday tahay kutubta uu qoray albani yani waxa weeyaan culamadaas iyo culamada kale la midka ahi ay qoreen ama ku dhowi waxay yihiin waa kutub naafica oo laga faa'iidaysan karo yani weeye aad in loogu sii dadaalo si gaar ah halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk